bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sal alla alay wasalam walaalayaal halkan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa kitaabkii fiqigahaa bidaayat lmutafaqih casharadiisii toddobiy labaatanaad uu inoo akhrinaya sheekh maxamuud xaliik xafidahu llah walyatafadal mashkuura so waajiba marka inu dadaarno afkaas saasaa loo jeeda alkhamisu taxrumu xaaraan bay noqotaa wasiyadu fii alaai xaalaatin xaalado saddex ah xaalado saddex ah marka la joogo wasiya maxay noqotay xaaraan bay noqonaysaa kow liwaarihin mid dhexaltooyo leh in loo dardaarmo oo qofka kan haddaad usii dardaaranto waxba lagaa qori maayo xaaraanna way ma bana'aan waayo dadkan ku dhexlayaa waxoodu ilahay baa u qaybiyey soo maa kitaabkaa ilaahay baa lagu qaybiyey gabadh iyo oday iyo habar iyo wiil wax kasta waa loo qaybiyey soo maaha marka inaan dadkii ku dhexli lahaa ee dhexalkaagii lahaa adigu aad haddii alla idmaayo wax u cayinto warkaasi ma soconaya wey ma xaaraan bay kaa tahay wuxuu yidhi taxrumu xaaraan bay noqotaa wasiyadu fii alaai xaalaatin xaalado saddex ah marka la joogo xaaraan bay noqotaa liwaarisin mid dhaxaltooyo leh looma dardaarmi karo waayo dee xaqii uu lahaa hantidan ku lahaa dhexalkiisuu ku qaadanaya meeshii ma taallo wax si gaara ah loogu khasta soomaha markaa de maxaa si gaara ah wax loogu siinayaa hantidanba qayb buu ku leeyahay wax marka dhaxalkii qaybtuu u heli lahaa ka zaa'id ah in la siiyo meesha kuma jirto waayo waxaa dhacaysa haddii wax loo qadimooo la siiyo dhaxalkiina usoo fadhiisto dad dhaxalkii lahaabaa qadaya isna laba qaybood buu isku qaadanaya soo ma aragti tasaa marka loo diidaya meeshii dadkaa inayna qadin baa la rabaa oo xaqoodii aanay waayin waayo rasuulku wuxuu yidhi ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariin soo ma ilaahay mid walibao xaq leh xaqiisii buu siiyey mid dhaxal leh waxba looma dardaarmi karo rasuulku sal l slm buu yii liwaariin mid dhaxaltooya leh biakhara in ka badan in la dardaarmo ayaa muxaram ah min athuluthi thuluth wax ka badan liman qof in loo dardaarmo lahu isaguba uu sugnaaday waariun mid dhexla halkan wuxuu ka hadlayaa in qofkii cidi dhexlayso oo cid dhexaltooyadiisii u fadhida halkan ay joogto asxaabulfuruudki iyo wixii la halmaal halka soo fadhiyaa qofkaasi ma dardaarmi karo hulu wax ka badan oo ma odhan karo maalkaygii laba marka loo dhigo dhig baan bixiyey iyo badh badh baan bixiyey ma dhihi karo meeshii maxaa ku qadaya warasadiisoo maahade baa ku qadaysa haddii laakiin cid dhaxasha aanu jirin oo asal iyo laawe uu yahay oo keligiiyo mutaxan uu joogo markaa dhib ma laha soomaha inuu bar bixiyo iyo wax la mid ah oo meeshii carruurnama joogto saalinama joogto qaraabo kaloo qaraabo qansaxa meesha joogta markaa dee qaraabo qansaxa ah kale waxaa iska helaan hadhoowe meesha joogta markaa dee qaraabo qansaxa ah kale waxaa iska helaan hadhoowe asal iyo farac haddii meeshuu yar yahay ah, waxba aana joogin ulu ka badan buu dardaarmi karaa soo maha markaas oo wuxuu dhihi karaa maalkaygu saddex meelood marka loo qaybiyo meel iyo barh baan dardaarmay oo badh soo markaa noqon maysa wuxuu yidhi biakhara min athului thuluth wax ka badan inuu dardaarmo waa xaaraan liman qofkii lahu leh waarithun mid dhaxla alaa liicaanati calaa muxaramin liicaanati in laysu caawiyo oo la kaalmeeyo calaa muxaramin mid xaaraama ah dushiisa tacaawun cala ismi muujeda halkanoo waxaa ka mid ah liicaanati caawin la caawiyo ayaa muxarama inuu dardaarmo calaa muxaramin shay muxaram ah waa sii dhimanayaa waa dardaarmaya wuxuu leeyahay waxaan ku dardaarmayaa magaaladan masaajidna waa ku taalla kaniisadna waa ku taallaa masaajidka kan waa in ranji wanaagsan la mariyaa la qurxiyaa kaniisadan laambadaha ka gubtay ha la hagaajiyo iyadana waxa weeyaan xogaabaa ku bixiyey soo xaaraan maaha ku kubixinteedu wa xaaraan waxaan ku dardaarmaya ninkii aan isku fiicnayn dukaankii khamriga ku geli jiray albaabadii daaqadii baa ka xumaaday albaabadii daaqadaha loo sameeyo icaana calaa muxaram soo maa waxa weeyaan qofkii aan hebel ahaa ee qadwalaha ahaa milyan lacaga ku go'ay lacagteeda ha laga siiyo iyo caana calaa muxaram wixii xaaraam ah caawintiisa inuu ku dardaarma muxuu noqonayaa muxaram wey liicaanati calaa muxaramin waxaa xaaraam ah inuu dardaarmo caawin la caawiyo laysku caawiyo calaa muxaramin shay xaaraam ah mubdilaatuhaa waxyaabaha buriyaa hamsatun shan weeye kow rujuucu lmuusii muusiigu muxuu ahaa kii dardaarmay wey soo sooma rujuucu inuu noqdo almuusii kii dardaarmay inuu ku noqdo dardaarankiisii maxaa markaa buray wasiyadii waa burtay soo maaha waayo waxaa u bannaan inuu wasiyadiisii bedelo ayaa u bannaan oo wuxuu doona ku bedelo maalan wuxuu yidhi malcaamadaa shan midhoo sibira ayaan ku darsaday anigu waa bedelo wuxuu yidhi may waan ka noqdee masaajidka ha la iigu daro marka meeshii maxay noqotay rujuucu lmuusii soo ma waa inuu noqdo oo ka noqdo wixii u dardaarmay kii wax dardaarmay waa inuu dardaarankiisii haddii aan idmaayo ku noqdo wasiyada waxa burinaya ayay ka mid tahay ama uuba yidhaahdo anigu wixii aan dardaarmay waan ka noqday dardaarankaygii aan sheegay waxba kama jiraan oo waxba ka socon maayaan ama uuba sameeyo wax arrintaa samaynaya maalan uu sameeyo maalan maxaa dhici karta wuxuu odhan karaa afar suura meesha yeelata fiiri suuradda koowaad meeshii uu ku dardaarmay buu ka bedelay meel kale u wareejiyey waa bannaantay soo maa waaye inkastoo fuqahada qaar ay leeyihiin waa inay meesha uu ka bedelay meeshuu u bedelaya inay fadli badan tahay ayib qodobka labaad wuxuu noqon karaa inuuba haddii aan la idmaayo uu yidhaaho anigu waan ka noqday arrintii wasiyadaydii oo dhanba ka noqdayba oo u yidhahdana waa ka noqday ama uu yidhaahdo wax wasiyo la yidhaahdo oo aan shaqo ku leeyahay anigu ma jirto hore soo maadan wasiyoon maadan dardaarmin waxba kama jiraan buuri ama wuxuuba sameeyey ficil ku tusaya inuu ka noqdayba maalan kiish shibidhoo halkan yaallo wuxuu yidhi waan uu dardaarmay in la sadaqeeyo hadhow wuxuu sameeyey kiishkii buu yidhi war halaii soo iibiya kiishka waa la soo iibiyey wasiyadii ma burtay markaas ma burin waa burtay soo maa ilaa ficil wuxuu sameeyey ku tusi karaa wixii uu dardaarmay inuu ku noqday soo maaha dee wuu ku tusi karaa wuxuu yidhi sheekhu rujuuculmuusii rujuucu waa laabasho uu laabto almuusii kii dardaarmay uu haddii alla idmaayo ku noqdo wasiyatahu wasiyadiisa kaga qadro ku noqdo ahaani ka labaad mawtu lmuusaa lahu mawtu waa inuu dhinto almuusaa lahu oo muxuuha muusaa lahugu kii loo dardaarmay qabla almuusii kii dardaarmay hortii kii jilicsanaa ila soomaalidu waxay tidhahdaa jiljiliicna looma dhinto ad adagna laguma waaro kii jilicsanaa ee bukay ayaa wuxuu sii war maanta la isugu yimi naftiiye waruxun hormari markaasuu wax dardaarmay hebel buu wax u dardaarmay isagii waaba ka kacayba kii loo dardaarmay baaba dhintayba waa buray markaa dardaarankaasina isaguna waa buray waayo wasiyadaasi mawasiyadaasi ma waajibin waxaayo ninka kan wax dardaarmay geeridiisay ku waajibi lahayd soo maa geeridiisii bay ku waajibi lahayd mar haddii kii loo dardaarmay uu dhintay isagoo aan dhiman kii dardaarmay waa burtay soo maaha waayo waxaa meeshii geeri baa timi haddaba markaa ma ansaxayso in haddii aa la idmaayo dayn lagu lahaa lagaga guda mooyaane haddii kaa dhintay markaa dayn lagu lahaa waa la dhihi karaa maxay dayntii lagu lahaa waa lagaga gudaya mowtu waa inuu dhintaa almuusaa lahu kii loo dardaarmay qabla almuusii kii dardaarmay hortii waanu dhintaa ahaaliu qatluhu dilkiisii uu dilo weeye lilmuusii kii dardaarmay waa inuu dilaa oo waxaa loo jeedaa qatluhu ay qatlu almuusaa lahu kii loo dardaarmay baa wuxuu dilay lilmuusii kii u dardaarmay buu dilay somaaragta muxuu samaynayaa marka udadarsaday soomaa war ninka hore u dhiman waayey israacibiisa waxa u hesho waxaa qaacido fiqhiya jirto odhanaysa man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi waa qaacida fiqhiya man istacjala bishayin qabla awaanihi qofka shay degdegsada wakhtigiisii intaan la gaadhin waxaa lagu ciqaabaa wixii uu degdegsaday in laga qadiyo soo maa marka mawaaniculirhi baa waxaa ku jirtaba dil baa ku jira soo maa marka waa man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofkii degdegsada shay shaygii intaan waktigiisiiba la gaarin maxaa lagu ciqaabayaa in shaygaa laga qadiyo oo wixii uu ka rabayba uu waayo marka ninka kani waa nin amar ku dhacae sidii ninkii mufasiriintu sheegi jirta oo kale ee suuratu lbaqara ee alla wax badan uu yidhi idbaxu baqara mufasiriinta waxay sheegeen in reer bani israa'iil nin adeerkii inuu dilay oo uusi ninkan hantida aad u hadhid markaasuu qariyey ee cishadii dambe waata ilaahay kaga hadliyay markaas sacii la qalay cadkiisii lagu dhuftay ninkii wuxuu yidhi qatluhu waa dilkiisa uu dilo ka wax dilaya waa ayo waa muusaa lahogii lilmuusii kii u dardaarmay buu dilay araabicu kan afaraad radduhu lilwasiya radduhu waa celin haddii alle uu celiyo lilwasiya wasiyadii inuu u celiyo wixii dardaaranka ahayd inuu dardaarankii iyo wixii wasiyada ahayd inuu u celiyo oo wuxuu u jeedaa ninkii waxaan loo dardaarmay ee waxaa in laga dardaarmay hadduu isagu celiyo dadkii wasiyada ahaa ee ninkii ninkii waxaan u dardaarmay markuu dhinto kadib hadduu u celiyo wixiis waa waa gubteen bes wey isagii baa intii ninkii uu noolaa wax loo dardaarmay wixii baa la siiyey ninkii markuu dhintay oo dhidh dhintay xoolihiisa ma haysan karee dee isagii la siiyey baa wixii iska wada soo ma intuu isdhaafiyey waa waxaan calaf loogu darine ayuu qoladii dhaxaltooyada lahayd oo farta u geliyey khalaas mar hadday guddoomeen khayr allaha ku siiyo weeye ilaahay calafku kula dool isdaba maraysae khayr allaha ku siiyo nacaskii rudhida calfan waaye somaaligu sheegi jirto oo kale wey waxa weeyaan adaa calfan waaye waxa weeyaan kuma jirta wey muxuu iman radduhu ay raddulmuusaa lahu kii loo dardaarmay waa inuu celiyaa wixii loo dardaarmay lilwasiya dadkii wasiyada dardaaranka lahaa waa inuu celiyo khamisa talafu lcayni cayntii waa inay baaba'do almucayana ee la cayimay almuusaa ee la dardaarmay biha iyada ninkii wuxuuba dardaarmay neefkaa adhiga ah in loo sadaqeeyo dardaarmay neefkii baa baktiyey la odhan maayo neefkii hadduu dhintay oday wan buu dardaarmay sayladda wanha laga sugay wankii u dhigma wadkiisaa gale soo maaha dee falaas buu dardaarmay in rabadaanta dadka masaajidka shah loogu shubo falaastii waa burburtayba midkaa loo soo iibin maayo dee oo booskii ma geli karto laakiin sadaqo kale waa looga dhigi karaa lakiin booskii wasiyada mar haddii shaygii cayntii la dardaarmay ay baaba'day waa say u baaba'day wixii baab kaloo sadaqo kale waa baab soomaha iyadu laakiin taasaa loo jeeda talaafu lcayni cayntii waa inay baaba'do almucayana la cayimay almuusaa la dardaarmay bihaa iyada waa inay baaba'do cayntii waa intii aanay maxay aanay gaadhinba kii loo dardaarmay waa iska baaba'dayba waayo dee markaa hadday saa ku baaba'day maca salaama wey adaabidu raabic yurjacu waa la celinayaa fii alfaadihaa wasiyada erayadeeda iyo alfaadeeda waxaa loo celinayaa ila alcurfi dhaqankaa loo celinaya iyo caadada xaala alwasiya waktiga dardaarankaa la celinaya oo hadduu odaygii hadal ku hadlo arrintaasi ile waxa weeye curfigu waa tixgelin weyn buu leeyahaye waa waxa ay dadku isku garanayaane alfaad ah ama magacyo ah haddii qofkii uu xanuunsanaya wax dardaarmo oo xoogaa wixii uu dardaarmay aada loo yara fahmi waayo ama xoogaa laysku yaro qabto ama ishkaal uu galo sharciguna aanu ku iman wax waxaa caddaynaya inuu haddii alla idmaayo aanu bannaanayn oo sharciga ka hor imanayo khilaafsan aanu shareecada ku soo aroorin oo uu iska bannaan yahay maqsuudkiisa sharciga ahi rag culimmada ka mida waxay leeyihiin curfiga ha loo celiyo si loo fahmo wuxuu waxay u socdaan mana sax weydi yurjacu waa la celinayaa fii alfaadihaa erayadeeda wasiyada ee alcurfi curfigaa loo celinayaa waase goorma xaala alwasiya waqtiga wasiyada dardaaranka ayaa la celinaya adaabi lhamis idaa qaala hadduu yidhaahdo dac ulua maali xayu shiita dac dhig oo ku bixi hulutha maali maalkayga saddex meelood meel bixi xaysu shi'ta halka aad doonto oo lam yajzi lam yajzi lam yajzi lahu akhduhu lam yajuz dheh lam yajuz uma bannaana lahu isaga akhduhu inuu qaato waa kay kaanay u bannaanayn muusigii wey kii wax dardaarmayey uma bannaana inuu qaato walaa liwarathati may waxaa weeye halkan wuxuu kaga hadlayaa waan qalday wuxuu kaga hadlayaa muusaa ilayhigii buu ka hadlayaa waa fahamti soo maa muusaa ilayhigii muxuu ahaa kii loo dardaar wixii inuu fuliyo soo maa kaasuu kaga hadlaya halkan idaa qaala hadduu yidhaahdo ninkii dardaarmayey oo iyuu ku odhanaya muusa ilayhigii idaa qaala almuusii limuusa ilayhi baa leedahay marka idaa qaala hadduu yidhaahdo muusii kii dardaarmayey limuusa ilayhi kii inuu dardaaranka fuliyo uu ku yidhaahdo war nin yahow dacdhig hulutha maali maalkayga saddex meelood marka loo qaybiyo meel waxaad geysaa xayisu halka shiita aad doonto lam yajuus uma bannaana lahu isaga waa kee waa kii fulinta loo xil saaray akhduhu qaadashadiisa walaa liwarahatihi dadka dhaxaltooyadiisa lehna uma bannaana walaa liwarahati lmuusii kii dardaarmay kuwa dhaxaltooyadiisa lena uma banaana soo ma aragti ninkii la yidhi waxaan fuli oo waxaan qaad isaga ma cuni karo ma qaadan karo dadka isaga dhaxalkiisa lena ma qaadan karaan oo maxaa u diiday dee hanti ninkan uu leeyahay ma aha soo maadan garan waa hanti ammaano ah oo wakiil buu ka ahaa soo maadi wuxuu qofku wakiil ka yahay warasadiisu waxbay ku leedahay kuma laha wakiil buu ka yahay kii u dardaarmay inuu qaado laftiisa hadduu dhintay xitaa dhaxaltooyadiisa kuwii laham waxbay ku leeyihiin kuma laha wuxuu yidhi sheekhu idaa qaala hadduu yidhaahdo almuusii kii dardaarmayey limuusaa ilayhi hadduu ku yidhaahdo dacdhig hulua maali maalkayga saddex marka loo qaybiyo qayb ka mid mida ah xayu halka shiita aad doonto lam yajuz uma bannaana lahu isaga akhduhu qaadashadiisa uma bannaana ayib walaa liwarahatihi kuwii dhexaltooyadiisa lahaana uma bannaana walaa liwarahati lmuusii kii dardaarmay kii dardaarmay kuwa dhexaltooyadiisa lena uma bannaana halkaas sheekhu wuxuu kaga baxay kitaabu lwasiya ama wasaaya halkan sheekhu wuxuu galay kitaabu lfaraa'id kitaab kitaabkii dhaxalka ayaa halkan maxalkiisii iyo mabxakiisii uu yahay faraaida iyo dhaxalku waa qayb sharcigu u jaangooyey qaybtaa sharcigu uu jaangooyeyna waxa iska dadka dhaxal kale baa iska leh waa aqoontii halkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu in aqoon fiican loo yeesho la fahmo dhaxalka waxa la yidhaahdo iyo dad walba waxay leeyihiin in la dayacana diintu aad bay uga digtay aad bay uga digtay oo nimankii carabeed jaahiliyadii markay ahaayeen qabla alislaam waxay samayn jireen dulmi aada u weyn raggana dhexalkaa la siin jiray gabdhahana waa laga qadin jiray dhexalka waxay kaloo samayn jireen haddii dad dhaxal leh ay isa soo taagaan isla markaana ay isugu jiraan dad waaweyn dad yaryar kuwa warwaaweynee xoog galena waxbaa la siin jiray kuwa yaryarna waa la qadin jiray hadday kuwa ducafa ah iyo kuwa aqwiya isugu jiraan aqwiyada qaadan jirtay hantida ducafadana waa la qadin jiray saasay samayn jireen subxaana wa tacaala weli aad buu uga sii digayo tilka xuduud ullah waman yuطic illaha warasuulahu yudkilhu jannaat tajrii min taxtiha anhaaru khaalidiina fiiha wadalika alfawz alcadiim waa qofkii dhaxalka siduu ahaa u meelmariya kii khiyaama ka waran waman yacsi illaha warasuulahu wayatacadda xuduudahu yudkilhu naara khaalidan fiiha walahu cadaabu muhiim bu alla leeyay subxaana wa tacaala marka waxa weeyaan halkan wuxuu kaga hadlay sheekhu miiraadku marka waa saddex qaybood dadka wax dhexlaa ama miiraadku sidiisuba arkaan saddex uu leeyihi rukniga koowaad waxaa la dhahaa almuwari almuwarih waa kii dhexal siiyey ka dhexal siinaya waa kee waa ka dhintay soo maa kan dhintay dhimashadiisa ayaa keentay in xoolahan la dhexlo soo maa dadkan isa soo taagay dhaxalkan qofka dhexalsiiyey waa ayo waa isaga soo maaha waxaa la yidhaahdaa afka carabiga almuwariu afka soomaaligana dhaxal siiye baa la dhahaa waa ninkii dadkan dhexalka siiyey dhaxalkana wuxuu u siiyey geeridiisu bay ku heleen soo maa geeridiisa ayay ku heleen ka labaad rukniga labaad alwaariu we alwaariu waaba maxay waa kii wax dhexlayey kii dhaxalka qaadanayay baa waaris la dhahaa kii saddexaad almawruuhu waa mawruuhkii waa maxay waa wixii la dhexlayay siiqa maxaa u diiday meesha siiqadii aawo ma nin dhintay nin nool baa wada sheekaystaa nin noole nin dhintay ma wada sheekaystaa maya hadday wada sheekaysan lahay wuu dagaalami lahaa carruurtiina layga soo dhawaano islaamta laygama dhawaan karo iyo hanteeda ha laii daayo dagal baa ka dhici meesha ninkan la maamulaya meeshan jiifaa waa nin tegey oo adduun haajiray wey marka siiqa ma suuroobaysa soo ma suuroobayso rukniga kuwaad waa maxay almuwariu waana waxay kaasi waa kii dadkan dhexal alwaariu waarikuna waa maxay waa kii wax dhexlayay almawruuhu waa wixii la dhexlayay marka shuruudo badan bay ku ansixi kartaa irigu shuruuduhu ku ansaxaya waxaa ka mid a muxuu ku ansixi karaa o mawtmuwari mawtulmuwari maxaa looga jeeda mowt mawtulmuwarif inuu dhinto kii wax dhexalsiinaya soo ma kii dhexalsiinaya dadka waa inuu dhintaa xaqiiqa ahaan waa inuu dhintaa ee mawtkiisi la ogyahay ama xukun ahaan waa inuu ninkaasi u dhintayba xukun ahaan waxaa looga jeeda waaba la waayey raqiya ruux lama hayo muddaa la sugay muddadii qofkii la waayi jira la sugi jiray afar sannadood iyo xoogaabaa la sugay raq iyo ruuc iyo raad lama hayo xukun ahaan maxaa lagu xukumaya xukm ahaan geeri baa lagu xukumaya soo ma marka waxaa weeya horta waa in ay jirtaa mawtu lmuwarif xaqiiqatan aw xukmaa waa shuruudaha uu ku ansixi karo ilaa haddaan shuruuda loo dejin qof kastoo nooloo soconaya halla dhexala dhiraa soo ma marka shuruudahaas waa ko shardiga labaad xayaatu lwaarifi bacdahu xayaatu lwaariثi bacdahu kan wax dhexlayaa waa in ay sugnaataa inuu nool yahay kan uu dhexlayo kadib soo maaha hadduu doono ilaahayow geerida muu elbidhaqsi ka dambeeyo muu geerida saacad ka dambeeyo xaqiiqatan aw xukman kulli faaq isagana xaqiiqa ahaan waa inay sugnaataa kii qofkan dhexlayay ee inuu inuu nolol ku sugnaa oo ka geeri dambeeyey ilbiriqsiba ha noqotee ayib ka saddexaad alcilmu bisabab waa in aqoon loo leeyahay sababta labadan qofe ay isu dhexlayaan miyay isdhaleen ma isu dhexeen ma isu waalidbaa waa in sababta la ogaada soo ma hadduu qof isoo taago qofka walaalkiisaan ahayd u yidhaha ma aabihii baanah ma hooyadii baanah waa runtahay ama lagu mutaxyaa wixiiba waa in waxay sugnaadaan sooma cilmu sabab alcilmu bisabab waa in la garanayaa oo aqoon loo leeyahay sababta labadan qof inay isdhexlaan keentay ma aabba iyo isu yihiin ma wiil iyo aabbihiibaa ma maxaaskiisiibaa wamaa ilaa dalik waa in meeshii ay jirtaa sabab inay jirtaa shuruudahaasi waxaa la yidhaha waa shuruudaha uu ku ansaxayo dhaxalkii tikwad waa maxay kitaabkan miiraasku iyo dhaxalku kitaab sahlan maaha waxaa la rabaa inayn wadaaddo keliya iska noqonin dhaxalka iska soo akriyaa la rabaa kitaab sahlan maaha o shuruuduhu ku ansaxaya waa maxay mawt lmuwari maxaa looga jeedaa maxaa looga jeedaa waa in ay sugan tahay kii dhaxal siinayay geeridiisa maxay ku sugnaan kartaa xaqiiqatan aw xukman shardiga labaadna waa maxay xayaatu lwaarihi bacdahu kan wax dhexlayaa waa inay sugnaataa xaqiiq ahaan ama xukun ahaan u sugnaataa inuu ka uu dhexlayo ka geeri dambeeyey ilbiriqsiba ha noqotee ilaahay intuu hadda ku dhinto halkan kadinka kan kale hadduu ku dhinto xitaa wasdhexlayaan marka hore labadan dhexalka la wadaajinayaa kadib baa loo soo gudbayaa ciddii ka dambaysa saddex alcilmu bisabab oo looga jeedo waa in aqoon loo leeyahay sababta keentay labadan qof inay isdhexlaan waa maxay waxa ka dhexeeya ee dhalasho ah ama isu keenay isdhexlaan saddex waa in la garanaya addaabit alawal alxuquuqu xuquuqda hadallo badan buu horta leeyahay oo miraadku oo abwaab iyo waxyaalo hamaraad iyo waxyaalo axkaam iyo arkaano iyo waxyaalo badan buu leeyahy laakiin idinku baahaysaaye in yar in yarta aanu ilaalina bes insha allah alxuquuqu xuquuqda almutacalliqatu ku xidhan bitarikati tarika waxaa la yidhahdaa hantidii maydku ka tegey maxaa la dhahaa magaceeda tarika la soco weligaa hantidii uu maydku ka tegey tarikana waa la dhahaa mawruusna waa la dhahaa waa faante soo maa inta badan kutubta fiqhiga ah tarika loo isticmaala tarika tarikatu fulan tarikatu fulan fulan maxaa loo jeedaa marka waa hantidii uu ka tegey ninkani alxuquuqu xuquuqda almutacalliqatu ku xidhan bitarikati hantidii uu maydku ka tegay hamsatun shan weeye waa intaan la dhexlayn hadda ogo intaan la dhexlayn ko mu'uunatu tajhiizi lmayit mu'uunadu waa kharashkii iyo alaabtii maydka lagu diyaariyey oo maydka maxaa lagu diyaarin karaa waxaa lagu diyaarin karaa biyihii saabuuntii kafantii cadarkii xabaalqodadii gaadhiga lagu qaadiya kiradiisii waxaas dhan soo mahad marka waa mu'uunatu tajhiizi lmayit waa kharashkii diyaarintii maydka la diyaarinayey lagu bixinayey hantiisa laga bixinaya dadka loo shaxaadi maayo waa jirtaa waxaan garanaya nin hadda alla raxma dhintayoo xawaalay sita wa amaaniyaadkii amaaniyaadkii oo anfurta hanti badan bu hanti badan markuu dardaarmaya wuxuu yidhi hantidayda guryo dabaqyaa buu lahaa gawaadi buu lahaa jagooyin waaweyn buu lahaa hudheello waaweyn buu lahaa wuxuuhi hantidayda kafan la iigama iibin karo ka dhinto sababtu asalkeediiba xaaraam ahaa buu yidhi xaaraam weeye markaa kafantii kollay nin yarma waaga ahaayoo waxaan waktigaas annagoo iskuul dugsi dhexe ka imi afraad baan shanaad baan aan filayaa ka imi ayaa meeshii meeshiiyo derisna waa nin fiicanoo aad noo dhaqaaleeyu ahaa markii uu yimaado duhurkii waan kusoo yaaci jirnay oo waxbulacag bunisiinsha alla yarxama marka waxaan maqli jiray marka dadkii markii uu dhintay waxaa la yidhi odaygii wuxuu yidhi kafan la igama iibin karo lacagtayda oo maalkayga asalkiisii khamaar baan ka helay oo hanti aan khamaar ku helay bay ahayd oo hantidan faraha intaan la egnay marka waa khatar oo qofku kollay adduun adoo qaawan baad ka tegaysaaye wax xalaala quudo uba xalaala xidho haba kuu yaraato wix ilaahay ku siiyo ku qanaco xalaashaa laazim ah jidhkaaga iyo uurkaaga qofku markuu dhinto waxa ugu horeeya isbedelo wuxuu yidhi nabigu sal allau alay waslam waa qofka calooshiisa waa shayga ugu horeeya bal u fiirsan markuu qof dhinto waa fuuray waa dibirso lama yidhaahdo rasulku wuxu yhi sal lla alay wasalam waxa ugu horeeya qofku markuu dhinto isbedelo waa calooshiisa ku dadaala inaad xalaal cuntaan buu nabigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka xalaasha xalaasha ha lagu dadaalo oo xaaraamta in aad dee bakti ku gaadha mooyaane baktinimo xilligii lagu xalaalan jiri mooy si kale ha isugu dhawaani nacuudu billah athaani ka labaad adduyuunu daymihi almutacalliqa ee ku xidhnaa bicayni tarika wixii uu ka tegay laftooda maxaa looga jeedaa waa dayntii isaga lagu lahaa soo ma aragti dayntii isagii lagu lahaa isagii teg maanta laakiin dayntii xaggee hadda lagu leeyahy hantidan baa lagu leeyahy somaa in laga jaral rabo marka maxaa kow ah in isaga horta aaskiisa laga qalqaaliyo aaskiisa laga qalqaalinaya qofka biyihii iyo wixii lagu bixin lahaa aaskiisa oo dhan marka laga soo jeesto qodobka labaad maxaa loo dhaadhacaya waxaa loo dhaadhacayaa dayntii in laga bixiyo adduyuunu daymihi almutacalliqatu ku xidhnaa bicayni tarika wuxuu ka tegay laftooda ku xidhnaa athali adduyuunu lmursala adduyuunu daymihi almursalatu haddii aan la idmaayo sii daysnaa waxaa looga jeedaa haddii aa la idmaayo wixii dayn ahaa ee qofkan maydka ah isagu fiqigu waxay kala fasliyaan duyuun mursala iyo duyuun mutacalliqa bay kala farqiyaanoo waxaa jirtay wax hadda inagu aynan ku macaamilin baa jiri jirta oo caalamkana meelo badan hadda ka jirta waxa weeyan qofka daynta haddii alla idmaayo intuu qaato rahanna uu dhigo duyuun mutacalliqa baa la dhahaa daynta qofku uu qaato wax rahanana aan laga hayn yani ciddii uu ka qaatay aanay ka hayn laakiin isaga xaqiisii kliya xaqi lagu leeyahay taa maxaa la dhahaa duyuun mursala waa dayn sii daysan iyo dayn wax lagaa hayo afahansama hadda daynna waa dayn iska caamaho hanti lagaama hayo midna maxaa lagaa hayaa hanti baa laga hayaa soo lacag baad amaahatay qof baad ka amaahatay lacag kun dollara siris baad dhigtay oo raxmad lagaaga haya dahab ah soo ma aragti duyuuntaas waa duyuun mutacalliqa soo maaha dee midna waxba lacag baad ama ahatay ama raashinbaad ama ahatay waa dhimatay waxba lagama hayo soo ma aragti markaas wax lagaa haya taasaa loo jeeda marka aduyuunu daymihii baa la bixinayaa almursala daymihii sii daysnaa oo qofka wax rahmad ah aan laga hayn waxay kaloo noqon karta daymaha sii daysa maalan ba daynta allen way noqon kartaa oo maala haddii ninkan zaka lagu lahaa iyo haddii qofkan kafaara lagu lahaa iyo qofkan haddii uu cid wax ka amaaday amaahdii lagu lahaa ayadunu sheegnay haddii kiro lagu lahaa ama gaari dheh ama guri dheh haddii wax uu iibsaday lacagtii lagu lahaa waxaaso dhan bay noqonaysaa maxay noqon kartaa dayntaasi mid isaga lagu leeyahay amaah buu qaatay kiraa lagu leeyahay alaabuu iibsaday lacagteedaa lagu leeyahay ama waxay noqon kartaa miduu ilaahay ku leeyahay zako baa hantida lagu lahaa ama kafaara gud baa laga rabay inuu bixiyo oo lagu lahaa intaas maxay soo gelaysaa adduyuun ish almursala alraabicu alwasiyatu dardaaran weeyo qofku uu dardaarmo bihuluthi saddex meelood meel inuu dardaarmo alwasiyatu dardaaran weeyo qofku uu dardaarmo bihuluthi saddex meelood meel inuu dardaarmo fa aqallu iyo wax ka yar ligayri waarihin mid dhaxal leh ayrkii inuu dardaarmo kii dhaxal kale maxaa loogu diiday waa soo sheegnay isaga waxaa loogu diiday laba nasiib buu isku qaadanayaa oo wuxuu qaadanayaa hantina waa qaadanaya wuxuu kaloo qaadanayaa dhaxalkiina wuu qaadanaya hadhow waxaa dhici karta marka kii dhaxal kalaa inuu qado ila waa xoole hore loo fagataysta wey soo maaha de inay qadaan baa dhici kar dadka alwasiyatu dardaaran ayaa ka mida haddii ala idmaayo xuquuqdii ku tacalluqaysay meydka wuxuu ka dhintay biulusi ulukii dardaarankii uu dardaarmay iyo fa aqalu wax ka yar oo maxay tahay wii ka yar waa rubuc iyo iyo khumus fa aqalu ligayri waarisin mid dhaxal ligayrkii baa la siinaya soo ma halkan wuxuu u jeeda sheekhu dee qofkii markuu dhintay maalkiisa kow maxaa laga bixiyey maydkiisa baa laga qalqaaliyey soo ma labo duyuuntii raxmadda looga hayay saddex tii ilaahay ku lahaa taa raxmad looga hayn afar wasiyadiisii baa laga bixinaya dhaxaltooyadii weli lama gaarin soo ma arti dhaxal iyo loo soo fadhiista lama gaarin wasiyadiisii shan marka waa tanaa shantii maxay noqotay sii janaa marka aliru dhaxalka hadduu yimi marka afartaa marka laga gooyo ayaa maxaa marka dam la imanaya dhaxalkii la ima aliru dhaxalkii weeyaan baa laysugu imanayaayo dadkii dhaxalka lahaa baa loo qaybinaya adaabidu thaani daabidka labaad daabidka labaadi asbaabulirhi sababaha wax lagu dhaxlo alaaatun waa saddex saddex shay wax lagu dhexlaa sideedaba saddexdaa mid mid afaraad ma ma dheera midna lagama dhimi ko nasabun dhalasho dadka isdhexlayaa muddadaan dhalasho wadaagin baa dhaxal wadaagi kara waa maya dhalashaa la ysku dhexlaa waayo allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin inta riximka isu ah ee wada dhalatay iyagaa isxiga buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala soo ma aragti wawlaraam waa la kuwaas athaani waxa labaada laysku dhaxlo waa maxay nikaaxun waa guur guur baa laysku dhaxlaa oo waxa weeyaan laba qof oo isguursaday dhaxal baa ka dhaxeeya haddii labadii qof ay isqabay midkood uu dhinto hadday zawjadii dhimato ama zawjkii uu dhinto maxaa meesha laysku yeelanayaa waxaa dhexalbaa laysku yeelanayaayo ilaahay baa wax isugu xidhay subxaana wataala walakum nisfu maa taraka aswaajukum ba alley soo maaragti ragoo waxaad leedihiin haweenkiinu waxay ka tagaan barh baad idinku qaadanaysaan laakiin dee odaygu mar kasta barh ma qaadanayo hadday islaantu caruur ay caruur ay leedahay oo caruur meesha ay u dhashay ma bar buu qaadanayaa waxbaa ka degaya soo maaha haddii maalan tusaale ahaanba haddii isaga aanay waxba u dhalin fiiri haddii isaga aanay waxba u dhalin islaanta iyo ninkani ways guursadeen carmal bay ahaydoo nin baa uga horreeyey ninkii kale carruura u dhashay ilaahu midba muu noqdo muu ka bato isagii oo aanay waxba isu dhalin ayay kala dhinteen midkood baa isagii iyadii baa dhimatay maalan isagii odhan maayo aniga waxba iimay dhalina bar ha lay ummad kalaa joogto adigaanay ku dhaline daday dhashay baa joogo aan laga goyn karin oo jidhkeedii ah kuwaasaa kuu diida odayow inaad qaadatid bar inaad qaadati soo ma qaadan kartid bal kuwaasaa kuu diiday marka taasna waa maxay nikaaxun waa guur waxyaalaha la ysku dhaxlo halaa walaa-un walana waa laysku dhaxlaa waxa weeyaan qof qof addoona xoreeyey oo xor ka dhigay alwalaau liman actaqa inama alwalaau liman actaqa walaha waxaa iskale maxay qofkii maxay qof xoreeyey oo qofkan qofkii uu xoreeyey oo xor ka dhigay haddii cid dhaxashaaba la waayo yaa dhaxlaya qofkii dee walaha welihiisa lahaa ee xoreeyaa dhaxlaya soo maaha haddii islaan iyo carruur uu yeeshana islaanta iyo caruurta dhexalkooda inta la siiyo wixii soo harana isagaa loo dareerinaya wixii soo harayaa loo dareerinayaa kii walaha lahaa ee xoreeyey ayaa loo dareemaya wuxuu yidhi sheekhu asbaabul irfi dhaxalka sababihiisu alaaatun saddex weeye nasabun dhalasho nikaaxun guur walaa-un walee weeyaan wallah subxana wa tacala aclam waayo de wixii igu qorqornaa waan ku arkay addaabit athaaliu daabidka saddexaad mawaanicu lirhi waxyaabaha dhaxalka diida alaaatun saddex weeye waxyaabaha dhexalka diida alaaatun saddex weeye saddex shay dhexalka waa diidaan waxaa looga jeedaa labada qof ee isdhexla inay isdhexlaan bay diidayaan baa looga jeedaa oo waxne waxa weeyaan waa sababo keeni kara qofka nool inaanu dhexlin qofkan dhintay inaanu dhexlin sababo keeni kara kow alqatlu waa dilkii haddii uu qofku dilo qofkii dhexalkiisa u lahaa laga aqbali maayo dhexalkii wax laga siiyo haddii ula kac u dilo iyo haddii uu kama u dilo labadoo laga aqbali maayo waxay leeyihiin ula kac ahaan haddaanu u dilno khata oo dilku ku dhaco sababta loo diidayaa waxay tahay waa arrin lagu dhuuman kara soo maha intuu ula kac qof u dilo qof dhexalkiisii uu lahaa isagoo isle dhexalkiisa aad heshid ayuu leeyahay ula kacu ma aan dilin waa iga dhacday arrintu uma aan wadin isaga marka si aan meel lagu dhunto dhufaysa aanay u noqonba waxaa la yidhi ulakac hadduu u dilo iyo hadduu maxay u dilo khata hadduu u dilo labaduba waxa weeyaan la dhexalsiin maayo sidaa awgeed baa qawaacidda sharciga waxaa ka mid ah ee ahlusunna ee culimmada islaamku ay isku wada qabaan man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi oo ninkan marka maxaa lagu ciqaabay in laga qadiyo marka man istacjala bishayin qofka degdegsada shay qabla awaanihi intaan wakhtigiisii la gaadhin ayuu siiyey ninkii dhexalka lahaa qurhgoo markaasuu qurhgooyo kow ka siiyey marka wuxuu degdegsaday shay uu heli lahaa isagoon wakhtigiisii la gaadhin oo qofkii buda soo maha maxaa markaa abaalku noqday cuuqiba bixirmaanihi waxaa lagu ciqaabayaa qadintiisa oo laga qadiyo wixii uu degdegsaday inuu afka saari maayo markaa arriqu addoonnimo ayaa ka mida mawaanicdii oo hadduu qofku addoon yahay dhaxalka waxba ka heli maayo sababtu eh, xadiid baa u daliila xitaa arrinta hore oo rasuulku leh sal lay slam laysa lilqaatili min almiiraathi shay-un qofka dilaaga ah ee qofkii uu dhaxalkiisa lahaa dilay dhaxalka waxba kuma laha buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waayo dee wuxuu degdegsaday maxay qofkan qurhugooyadiisa si u helo miiraadkii waxaa lagula macaamuloonayaa in laga qadiyo wixii uu doonayey ee dhaxalka ahaa arriqu addoonnimo ayaa ka mid ah sababaha irsiga ay dhexalka diida oo addoonku sayidkiisii ma dhexli karo waayo isagaa muxuu ka mid yahay maalkii sayidku ka mid yahay dee maalna maal ma dhexlo maalna maal ma dhexlo ee maalka qof kala qof leh baa dhexla sidaa awgeed ee sayidku addoonku hadduu sayid dhinto addoonkii uu ka tegay sayidka kani sayidkiisii ma dhexlayo sababtuna waxa weeye dee maalkiisi buu ka mid yahay maalna maal uu dhalo maal maama dhexlo sidaa awgeed baa rasuulku sal ly slm wuxuu leeyahy man baaca cabdan lahu maalun famaaluhu lilbaa'ici ilaa an yashtarita almubtaac oo xitaa xagga bayci markuu rasuulku ka hadlay wuxuu leeyahy man baca cabdan qofka iibiya addoon lahu isagu uu leeyahay maalun maal ku iibiya famaaluhu maalkiisa addoonkii iyo maal uu hayay ayuu wada ayuu iibiyaa addoonkii marka muxuu hayaa maal sayidku uu leeyay buu hayay soo ma ama maal sayidku maalkiisa addoonkaa maal leh addoonkiibaa marka waxaa iibiyey sayidkii iska lahaa maxaa markaa meeshii jooga addoonkii la iibi maalkiisiibaa laakiin yaalla fa maaluhu addoonka maalkiisii lilbaa'ici kii iibiyey baa iska leh ilaa an yashtarida almubtaacu ilaa kii iibsaday inuu shardista mooyaane oo ninkii sayidkaa ah maalka qaadanaya waayo maalka iyo kan isagaa wada lahaa sidaa awgeed ilaa kii laga iibshay inuu yidhahdo anigu addoonka iyo maalkiisii labadaba waan kaa wada iibsanayaa hadduu saa shardista mooyaane manaa micnaha xadiidku wuxuu u jeedaa addoonku wuxuu ka mid yahay maalka uu sayidku leeyahay buu ka mid yahay isaga iyo maalka sayidkiisa iskale ikhtilaafu diin kala duwanaan diimeed in diinku kala duwan yahy labadan qof laba madhabood bay kala haystaan madhab waxaan ujeedaa maalan ama waa muslim iyo kristan ama waa yahuudi iyo kristan ama waa majuusi iyo ahlu kitaab ikhtilaafu diin baa jira markaa diintoodaa kala duwan isma dhexli karaan waayo nebigu wuxu ur sal alay wasalam laa yariu lmuslimu lkaafir wala alkaafiru lmuslim gaal muslim gaal ma dhaxlo gaalna muslim ma dhaxlo nebigu yiri slat llahi waslamu alayh asalku waxaa weeye markaas in uu rasuulku sal alla alay wasalam uu diidaayo ahlu millatayn inay isdhexlaan ikhtilaafu diin baa ka mid a ah mawaanicda sababaha irtiga mancin kara addaabitu raabicu alwaarihuuna kuwa wax dhexla oo dhexal isu soo taaga oo min addukuuri ragga ka mid ah casharatun toban weeye toban qaybood oo ragga ka mid a ah ayaa sideedaba dhexalka isu soo taaga tobanka hadduu qofku qaybo waa ku filan tahay tobankaa qaybood baad qaybaysaa khalaas tobankaa qolo ayaa dhexal isu soo taaga tobankaa ciddaan ahayn hadday dhexal isugu kaa soo taagto waxbaan rabnaa ku yidhaahdaan bannaankaad marinaysaa kow al-ibnu inan baa dhexal isu soo taaga inan ayaa dhexal isu soo taaga oo alla wuxuu yihi yuusiikum ullaahu fii wlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn marka alla wuxuu idinkula dardaarmayaa ubadkiinnii marka laba inuu leeyahay haddii aan la idmaayo qofka dhadigdhaxalka intay u hesho nasiiba labadeed inuu isagu leeyahay marka inan hadduu meeshii yimaado waxa weeyaan dhaxalkii waxbuu ku helayaa mayd baa dhintay baa looga jeedaa muxuu ka tegey inan buu ka tegay sooma dhaxalka waxbuu ku leeyahay wabnuhu inankiisii wa in nazala hoosba ha u dego hadduu rabo oo maydku xitaa awow ha usii noqdo inanka inankiisii inankiisii inankiisii hoos hadduu usii dega xitaa inankii inankiisii ninbaa dhintay wiiluu awow yahay buu ka tegey oo wiilkiisu dhalay ama wiiluu awow labaad u yahay buu ka tegey oo wiilkiisu wiilkiisu u dhalay mar haddii uu lab yahay oo dhadig aanu ahayn dhaxalkii waxbuu ku helayaa wa in nazala wuxuu uga jeedaa hoos ha usii dego wiilka wiilkiisii wiilkiisa wiilkiisa wiilkiisa wiilkiisa intuu saa ku socdo dhadig unbaa laga dhawrayaa soo maa ragga ah hadduu saa isu soo taago waa in nasala hoosbaxa u dega hadduu rabee oo odaygu awow shanaadba ha u noqdo dhintee dhexalka waxbuu ku leeyahay athaaliu ka saddexaad alabu waa aabe mayd baa dhintay muxuu ka tegey aabbihii buu ka tegey dhaxalka waxbuu ku yeelanayaa waliabawayhi likulli waaxidin minhumaa assudusu labadii waalid mid walboo ka mida dhexalkii muxuu leeyahay lix meelood meel buu qaadanayaa wa abuuhu aabbihii wa in calaa haba sarreeyo <coughs> waa ka afaraade haba sarreeyo yani abuhu wuxuu u jeedaa aabbihii waxa weeyaan aabihii aabihii aabihii hadduu doon ha soo istaago meesha waxbaa laga siina dhexalkii waa awowgii buu ujeeda hadda meesha tan wa abuuhu aabihi wa abuuhu bimacnaa abul abi wey aaba aabihii buu ujeedaa hadda aaba aabihii oo aya ah aya aaba aabihii waa kee awoowo soo maaha wa abuuhu ay wa aabul abi aabba aabbihii oo awowe ah wa in calaa kor haba noqdo hadduu rabo shardi waxaa ah lab nimaa lagu ilaalinaya awow labaad ha noqdo hadduu rabo awow saddexaad awow afaraad awow shanaad ilaa haddii midkii ka sokeeye la waayo isagaa soo taagan somaha meeshii awowii koowaad baa la waayey yaa joogay meeshii awowo labaad kii labaad baa la waayey kii saddexaad baa joogay saddexaad baa la waayey afaraad baa jooga afaraad baa la waayey shanaad baa jooga kulligood dhaxalka waa soo gelaya laakiin way riixi karo kala baawar weyn de sidaasuu kala sokeeyaan wey alkhaamisu ka shanaad alahu waa walaalkii mulaqan guud walaal guud hadduu meesha joogo oo walaal guud wuxuu u jeedaa ama ha noqdo mid maydkana isku aabay isku hooyo yihiin ama ay isku aabba yihiin ama ay isku hooyo yihiin marka ah mulaq saasaa loola leeyahy ilaa walaalku saddex buu noqon karaa ama ina hooyo weeye ama waa ina aabe ama waa ina hooya ina aabe weye sooma hadi saddexaasuu noqon karaa marka isna dhaxalkii waxbuu ka helaya dhammaantood waxbay ka helayaan allah wuxuu leeyahay wahuwa yariuhaa in lam yakun laha waladun wuu dhaxlayaa ilmihii haddii aanu meeshii walad islaantii aanay u sugnayn walahu ahun aw ukhtun falikulli waaxidin minhumaa asudus allah leeyahy subxana wa tacaala asaadisu ka ibnu lakhi walaal inankii weeye kuwa wax dhexlee ragga ah laa min alummi xag hooye aan ka ahaan walaalkaasoo laa min alummi aan hooyo ka soo jeedin mar haddii lagu yidhi walaal inankiibaa wax dhexlaya walaalkaasoo aan hooyo ka soo jeedin waxaa looga jeedaa waa walaalkaad isku aabbi iyo isku hooyo tihiin ama aad walaalkaayo isku aabba tihiin inankii uu dhalay maxaa meesha ka baxay walaalkii hooyo inanku dhalaa meesha ka baxaya sa ka baxaya meesha halkaa eeg masaladaas halkaa isaga ka qaldamin walaal haddii la joogana waa baab walaal inankii haddii la joogana waa baab markii walaal la joogay saddexdii way soo taageen soo maaragti ama aabba ha noqdaan ama isku aabe ama isku hooyo laakiin marka inamadii iyagu ay dhaleen la joogo yaa la reebayaa walaalkii hooyo inamadiisii waa la reebayaa laakiin maxaa meeshiisa soo taagaya waayo dee walaalkii hooyo maxaa loo reebayaa abtirsiyaha ku kala baydheen soo maaha de ilaa ninka ninkaa dhalee soo maaha hooyo mayaa laysugu abtiriyaa waa maya saasaa loo reebayaa marka alcammu adeerkii baa ka mid a ragga wax dhexla adeerkaasoo laa min alummi aan hooyo ka soo jeedin marka waa adeer aabbiyo hooyo ah iyo adeer maxay ah adeer aabba ah keliya weeyaan kaasaa dhexlaya waayo nebigu waa tuulaa sal alay aslam alxiqu lfaraa'ida biahliha dhaxalkii ha la haleeshiiyo dadka ehelkooda ha la siiyo famaa abqat ilfaraa'idu dadkii asxaabulfuruudka ahaa asxaabulfurud waad ogaan doontaa wixii ay reebaan oo ka soo hara faliwlaa rajulin dakar waxaa iska leh midka u mudan oo labka ee ragga ah ayaa qaadanaya marka cam wuxuu soo gelayaa marka isagu qoradaa haddii alla idmaay dambuu soo gelayaa isagu marka laakiin meesha kan maxaa loogu diiday inuu walaal adeerkii in hooyo aha inuu wax dhaxlo waxaa loogu diiday isagu ahlu furuudka ka mid maaha ee haddii alla idmaayo muxuu ka mid yahay dawil arxaam buu ka mid yahay isagu dawil arxaamkaasuu ka mid yahay lama ogola inuu soo galaa meesha wabnuhu kadalik wabnuhu inankiisiina kadalika saasuu kuu la mid yahay yani waxaa loo jeedaa wabnulcammi lium wey wabnulcammi lium adeerkii haddii alla idmaayo wabnulcammi ashaqiiq dheh walummi dheh wabnuhu inankiisii inankee odaygii adeer ahaa ee meydka la aabba iyo hooyo ahaa ama meydka la aabba ahaa inankiisiina wuu dhexlayaa kii meydka la hooyo ahaa oo adeer ahaa isagu waxma dhexlayaa wiilkiisu waa maya isagiiba waxba loo hayn wiilku xaggee joogaa isagii baa bannaanka la dhigay soo maaha mar haddii isagii bannaankii la dhigay wiilkiina warkiima noola wey ataasicuka sagaal azawju zawjkii weeye zawjkii weeyaan isaguna walakum nisfu maa taraka aswaajukum baa rabbiga ileeyahy subxaana wa tacala ragow waxaad dhaxalkii waxaad leedihiin xaasaskiinu waxay ka dhintaan badh baad idinku leedihiin waaye ninku mar kasta badh ma qaatee laba nasiib buu leeyahy waa ogaan doonnaa hataa alcaashiru ka tobnaad almuctiqu waa kii wax horeeyey kii wax horeeyey weeyaan kii wax xoreeyey baa loo jeedaa ka wax xoreeyena waxaa loo jeedaa waa qofkii dee addoon lahaa addoonkiisii buu xoreeyey addoonkiibaa markuu xoreeyey kadib buu dhintay hantina waa ka tegey dhaxalkiisii ma yeelanaya mise ma yeelanayo haddii aanu carruur ka tegin kan la xoreeyey dhaxalka oo dhan isagaa qaadanaya haddii laakiin addoonkii la xoreeyey carruur uu ka tago carruurtii uu ka tegey iyo kii xoreeyaa loo qaybinaya afahantasoma hadda haddii kii muctiqa ahaa addoon baad lahayd adoonkiibaad xoraysay waa dhintay hanti buu ka tegey addoonkaasi haddii ama gabar ha noqoto ama nin ha noqday hadduu ubad ka tegeyna bar ubadkii baa la siinayaa barka kalena adaa iska leh haddaanu ubad ka teginna asal iyo faraclaaweya yaa qaadanaya adigii baa qaadanaya waayo rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam alwalaa'u liman actaqa walaha yaa iska leh qofkii wax xoreeyey baa iska leh adaabidu tobankaasi ku baxeen marka tobankii halkaasi ku baxeen addaabit alkhaamis daabidka tobnaad alwaarihuuna kuwa alwaarihaatu hablaha wax dhexla oo min annisaa'i dumarkii ka mida sabcun waa toddoba raggana tobanba wax ka dhaxla dumarkuna toddoba wax ka dhaxla kow albintu inantii inantii ayaa wax dhexlaysa iyo gabadhii maydku ka tegay hadduu mayd dhinto gabadh ka tago gabadhaasi dhexalka waxbay ku leedahay allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari miluh xadi lunhayayn buu alla leeyahy rabbigay subxaanahu wa tacaala marka iyada wiilkii wiilkii la qayb ma aha xagga qaybta yaa badsanaya wiilkaa badan soo maa waayo magti bay ku kala duwan yihiinba sidaa awgeed waa jirtaa meelo ay dumarka ragga kaga fadilan yihiin sharcigu tilmaamay laakiin meelahan oo kale waa meelaha raggu ku fadilan yahay dhaxalkaa ka mida magtibaa ka mida meelahaasoo kale waxaa ku fadilnaan ragga laakiin meelaha ilaa saddex taan filayo ayaa habluhu ku fadilnaan jiray ragguna ilaa lix meelood buu ku fadilan yahay ayib marka hablihii dhaxalkii waxbay iyaguna ku leeyihiin athaani labaad bintul ibni inanka gabadhiisii wa in nasala haba dego abuuha aabaheeda inanka gabadhiisii isagoon dhaxalkii waxbuu ku yeelanayaa oo inanka gabadhiisii waxaa looga jeedaa mayd baa dhintay maydkii waxaa inaga wakhtiyaaska qare mayd baa dhintay maydkii dhintay wuxuu ka tegey haddii aan la idmaayo gabadh buu ka tegey soo ma wiilkii mayd baa dhintay dheh maydkii uu dhintay waxaa isa soo taagtay wiilkiisu gabaru dhalay oo odaygu u yahay maxay awo u yahay soo maa gabadhaa meesha isa soo taagtay maxaa la yidhahdaa waa bintulibni soo maaha maydka dhintay inankiisii inantiisii weeye wain nazala hoos haba u dego hadduu rabo maxay abuuha aabbahayd maxaa looga jeeda hoos ha u dego maydkan wiiluu awow u yahay gabadhiisa ha noqoto hadday doonto maydkan wiilkiisa wiiluu dhalay gabar uu sii dhalay ha noqoto so wain nazala abuuha maa ilaa aabaheed baa sii socda hadduu doono wiilkii maydku ka tegey wiiluu dhalay wiiluu sii dhalay gabadhiisii ha noqoto hadduu doono aabbaheed hadduu doono hoos ha usii dhaadhaco mar hadday xagga sare ku xidhan tahay odaygu haba sii dhaadhac iyadaa meeshii wax ku leh gabadhii taas weeyaan waayo waxaa jira axaadii sugnaatay oo nin baa wuxuu u yimid abaa muusa alashcari buu u yimid iyo salmaan ibnu rabiica markaase wuxuu su'aalay waxaan idin weydiinayaa bal dhaxalka iga warrama oo gaar ahaan hadduuni dhinto oo uu ka tago gabadh iyo gabadh wiilkiisu dhalay iyo haddii alla idmaayo gabadh ay meydka aabba iyo hooyo wadaagaan nin baa dhintay wuxuu ka tegay gabadhu dhalay iyo gabadh wiilkiisu dhalay iyo gabadhay isaga walaala yihiin waa intee qof saddex gabadh gabadh wiilkiisu gabadh walaa gabadh isagu dhalay iyo miduu u yahayo wiilkiisii dhalay iyo walaashii oo isku aabbayo isku hooyo yihiin buu ka tegey dhaxalkasay u yeelanayaan abaa muusa alashcari wuxuu ku jawaabayay ninkii kaleba gabadhiisa horta hantida inta laba loo qaybiya qayb ha la siiyo qaybta soo hadhayna gabadha ay walaalaha yihiin ha la siiyo gabadha wiilkiisu dhale waxba looma hayo halkaa ka baxdo gabadhii oys halkaa ka baxday soo maha dee mawdkii iyo dhimashadii maxaa u dheeraa qadin baa loogu daray soo maha gabadhii irinta iska masaxaysa ba halkaa ka baxday ninkii arrintii waa u cuntami weyde ilaa gabadhu heerka waa ka dhalatay soo maha wuu soo durduriyey oo musa cabdullahi bin mascuud oo min cullaami saxaaba ka mid ah buu u yimi weli iyagaa waxay ku yihi orodoo ina mascuudna u tagoo ee weydii waadna ogaan doontaaye annaguna raaci doona waafaqi doonaa wayse soo sii daayey cabdillahi bin mascuud buu u yimid cabdillahi mascuud radi allahu tacaala canhu ayuu arrinta u sheegay markaasu wuxuu yidhi haddaan labadaa nin sidii ay sheegeen aan ku raaco waanba lumay maba hanuunsaniba anigu hanuunka ilahay shaqaba kumale baadi baaba ahayba haddaan nimankaa raacdo anigu waxaan xukumayaa nabiyullaahi maxamed si uu xukumay qadiyada caynkan oo kale ah salawaatu wasalaamu calayh gabadhu badh baa la siinayaa maydka dhintay gabadha uu awowga u yahayna lix meelood maalka meel ha la siiyo haddii al idmaayo wixii soo hadhayna maydka walaashii ha la siiyo saasaa loo qaybanaya markaasaa abu muusa alashcari ayaa warkii lasoo soo gaadhsiiyey markaase waxay yidhaahdeen haddii caalimkan oo kale uu idinla joogo waxba maanta kadib annaga hana weydiinina yani masaladii waxaa ku saxnaaday ibn mascuud baa ku saxnaaday radia allahu tacaala canhum alummu hooyadiibaa ka mid ah haweenka dhaxalka isu soo taaga hooyaa ka mid ah waayo alle subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay in waalidku dhaxalka uu wax ku leeyahay wa waliabaawayhi likulli waaxidin minhumaa asudus waatu rabbiga ilaah subxaana wa tacaala aljaddatu ayaydii baa ka mid ah qolyaha dhexalka isu soo taaga mutlaqan si guudba oo ayayda mutlaqada sida guud waxaa uu jeedaa weeyaan ama hooyo aabbe hala noqoto meydkan qofkii dhalay ama waxaa weeyaan xagga um ha ka ahaato ama xag ab ha ka ahaato waliabawayhi likulli waaxidi minhuma sudus nabiguna sal allau alay waslam sudus buu siiyey walukhtu walaashii baa ka mid ah dadka dhaxalka isusoo taago dumarka ah mutlaqan si guudba mudlaqa mar hadduu ku yidhaahdo shaqiiqa ha noqoto li'ab ha noqoto li'um ha noqoto ujeeda azawjatu zawjadii baa ka mid ah oo dee walaashina waa saasoo hadday meydka la hooyo aabba tahay iyo hadday la hooyo hadee la aabba tahay intaba dhaxalka waxbay ku leedahay in imru'un halaka qof hadduu dhinto laysa lahu waladun caruur aan lahayn walahu ukhtun walaalna uu leeyahay falahaa gabadhii walaashii ahayd waxay leedahay nisfu maa taraka wixii uu ka tegey kala badh bay leedahay soomaalit azawjatu zawjadii baa ka mid a haweenka dhexalka isu soo taaga zawjaduna dee waxay leedahay rubuc walahunna rubucu mima taraktum alle waa tuleeyay subxaana wa tacaala almuctiqatu tii wax horaysay ayaa ka mida muctiqada ahayd ee qolyaha dhexalka wax ku leh adaabitu saadisu daabidka lixaad asxaabu lfuruudi cashara dadka furuudda wax ku dhexlaa toban weeye halkan waxaynu soo sheegnay asxaabulfuruud dawi larxaam wax la yidhaha baa jira asxaabulfuruud marka inaad barato dad baa waxaa jira asxaabulfuruud la yidhaahdo asxaabulfuruud waxaa loo leeyahay sharcigu waa dad uu wax u qorsheeyey waa laba qaybood asxaabulfuruudku dad wax go-an wax ku dhexla wax go-an bay wax dhaxlaan maal maalkii kala badh bay leeyihiin saddex meelood meel bay leeyihiin saddex meelood laba meel bay leeyihiin afar meelood meel bay leeyihiin lix meelood meel bay leeyihiin siddeed meelood meel bay leeyihiin farad iyo qayb go-an bay leeyihiin soo maha kuwa maxaa la yidhahdaa asxaabulfuruud baa la dhahaa waa qolada wax go-an oo sharcigu u fardiyey bimacnaa u gooyey wax ku dhexla ama badh dheh ama saddex meelood meel dheh laba meelood meel dheh afar meelood meel lix meelood meel sideed meelood meel bay ku dhexlayaan kuwaasi waa qolada qur-aanku uu sheegay ee xsadkoodu qur-aanku gooyey asxaabu lfuruudi almuqadara baa la dhaha kuwaas qaybta labaadna waxaa weeyaan asxaabulfuruudka ha lagu tiriya reerkaasay ka mid yihiin laakiin reerkaa ha lagu tiriye ee haddana qayb go-an ma laha ijtihaad iyo dadaal dheeraada ah lagu soo saaraa waxa la siinayo hulusulbaaqi oo kale wax layidhaha baa jira la siiyo oo ayayada xaaladaha qaarkood ay qaadato hooyadu iyo ayayada qaarkood ay qaadato way iman doontaa insha allahu tacaala kuwaas faradkay wax ku dhexlaan qolada labaad waxaa la yidhahdaa casabo baa jirta qolada casabo casaba waxaa la yidhaahdaa mayd hadduu dhinto wiilasha uu ka tago iyo qaraabadiisa maydkan la qaraabaha xagga aabbe maydka qaraabo kula ah waxaana looga jeedaa dadka la siinayo wixii asxaabulfuruudku ay qaateen dad baa meesha isa soo taagay asxaabulfuruud ah waa dadka hadda u inoo tirin doono barh bay qaateen ulu bay qaateen sudus bay qaateen umun bay qaateen dadkaa markay waxu waxoodii sharcigu u gooyey ay qaataan oo ilaahay qur-aankiisa ku sheegay waxbay ka tegayaan sooma hadde ya wixii dadka ilaahay wuxuu sharciga ugu gooyay ay qaateen wixii ay hambeeyeen dadka qaataa maxaa la yidhahdaa casabaa la yidhahdaa xoogaa fiirso dadka asxaabulfuruudka waa dadka sharcigu qur'aanku u gooyay qaybtooda thuluth ha la siiyo sudus ha la siiyo thumun rubuc nus ha la siiyo nes baa li soo maa dadka markii wixii qur-aanku sheegay oo gooye ay qaataan hambada ay reebaan oo ka tagaan dadka isu soo taagee meeshaa ka qadhaabta maxaa la yidhahdaa casabaa la dhahaa iyagu dadkaasi eh, dabooda ka qadhaabtaan oo qoladaa asxaabulfuruudka ah bay dabooda ka qadhaabtaanoo waxay iyagu ka tagaan ayay meelaha ka jaafjaaftaan oo iska qaataan iyagu casabaa kuwaa la dhahaa casabo ayaa la dhahaa <clears throat> casabaa la yidhahdaa saas wax ku qaadan iyaguna dadka maarata hantida waxbay ku leeyihiin asxaabulfuruudka cid kagama jirto iyaga marka soo maarata asxaabulfuruud waxay hambeeyaan bay qaataan waatii nabigu lahaa alxiqu lfaraa'ida biahliha faraa'ida ehelkeeda ha la siiyo yani wuxuu sharcigu gooyey dadkii ehelka waa ha la siiyo famaa baqiya fiiri marka wixii soo haray hamba ah fa liwlaa rajulin dakar baa qaadanaya qofka u mudan ayaa qaadanaya marka qoladaas saas wey iyaguna casabadu marka waxaa labada qayboodba u qaybsamaanoo casabo sabab ku timi iyo casabo haddii aan la idmaayo nasab ku timi iyo dhalasho ku timi casabada sababka ku timi waxaa weeyaan waa qoladii xoraynta ku timi ninkan inuu ninkan xoreeyo qof baa dhintay qof baa addoon lahaa addoonkiisii buu xoreeyey addoonkiibaa dhintay addoonkii gabadh buu ka tegey gabadhii hantidii badh bay qaadatay badhkii soo haray xagga dhalasho iyo nasab addoonkan la xoreeyey iyo ninkan iska laha waxbay wadaagaan yaa may wey soo ma haddee ilaan qofku qof nasabkiisa uu ka dhashay ma addoonsan kara soo ma haddee haddaanay waxba wadaagin muxuu ku dhexlayaa casabanimuu ku dhexlayaa soo ma haddee ilaan waxay gabadhu ka tagtay isagaa meeshii ka qadhaabanaya guranaya sababta inuu gurto kaliftay waa maxay casabannimo ku qaatay casabannimadaasima midna nasab ku timi baa maya ee maxay ku timi sabab bay ku timi sababtuna waa maxay addoonnimuu dee ka xoreeyo xor buu ka dhigay soo maha dee taa maxaa la yidhahdaa waa casaba sabab ku timi waa casabatu sabab baa la dhahaa waaya ta labaad waxaa la casabo nasab ku timi casabada nasabka ku timi waxay noqon kartaa casabatun binafsihi isaga naftiisa inay casabadani ay ku timi oo dee maaragtay waa raggaa wax dhexla raggii wax la dhexlaya oo dhan raggii wax dhexlaya oo dhan ee lagu soo sheegay tobanka ahaa ayaa waxaa laga saarayaa laba laba qof baa laga saarayaa sideeddaa soo hartaa casabatu nasab baa la dhahaa zawjkii iyo waxaa laga saarayaa waladul ummigii baa laga saarayaa hooyadu waxay dhashay casabatu maca alkhayr ama casabatu bikhayrna waa la yidhahdaayo casabo isaga hayrkii ah waa hablihii maydku haddii aan la idmaayo maydku inankii uu ka tegay habluhu dhalay iyo hablihii maydka la walaala ahaa iyo kuwii la aaba keliya ahaa dhammaantoodna casaba biayrihiba